wuxuu musanifku raximah llahu tacaala horreysiiyey ragga gaar ahaan wixii xaaraan ka ahaa wuxuu inoo soo tilmaamay qodobkii koobaad oo ahaa lubs almakhiid wixii tollaa xidhashadiisii wuxuu inoogu xijisiiyey abcan waxyaalo kaasun soo guday soo hoosgelayo fuqahadu ay soo geliyaan sida saraawiishii iyo khifaafkii ama khufyadii khufafkii lugaha la geshanayey oo sharabaadadii waxyaalahaasina ay la mid noqonayaan waxa uu inoo raaciyey qodobkii labaad ee raggu ay la gaarka ahaayeen oo ahaa satru ras madaxa in la qariyo wuxuu halkan markaa ka gudagelayaa waxyaalihii rag iyo dumarba xaaraanta ka ah wuxuu ihi wayaxrumu calayhi ninkii waxa xaaraankaa dumarkiina waa lamide markaa calayhida calalmuxrimi isaga celi qofkii muxrim ahaa rag iyo dumarba atibu cadarkii fii badanihi jidhkiisa inuu cadriyo wa iyaabi iyo dharkiisa labadiiba xaaraan wey yaxrumu calayhi waxaa kale oo xaaraan ah shamu ladhaani almuayaba isticmaalka waxyaalaha markaa dufanka udgoon ah cadarada laysmariye dee dufan maarata iska dufankaa ee laysmariyee udgoon in la isticmaalo ayaa xaaraana wa aklu maa fiihi iibun daahirun waxa kale oo xaaraan ah in la cuno wa aklu maa fiihi wax in la cuno ay ku sugan tahay tiibun daahirun udug muuqdaa uu ku sugan yahay wa shamu rayaaxiini geedihii udgoonaa in la ursado kalwardi sida ubaxaa udgoon waa nooc gaaro markaa ubaxyadii ka mida walyaasimiin iyo ubaxaa kale isagana yaasimiinka la yidhaahdo wazacfaraani iyo sidoo kale midhihii ama maaragtay zacfaraankii midab ahaanna waa loo isticmaalaa udug ahaanna waa loo isticmaalaa wayajuusu lahu waxaa u bannaan shamu naylowfar ubaxaa naylowfarka inuu ursado iyo walbanafsaji ubaxaa kale isagana barafsajka wa fi rayxaani alfarisiyi qowlaan rayxaanka geedkaas <clears throat> farisiga ah isaga laba qowl baa ku sugan buui fain istacmala shaya min dalika waxa aynu soo diidnay wax ka mid a ah hadduu isticmaalo lazimathu lfidyatu fidyaa lagu leey qodobkan waxaa musanifku raximah llahu tacaala uu kaga hadlayaa isticmaalu iib uduga isticmaalkiisi udugaasi waa laba qaybood qaybi waa qayb la ismariyo oo loo maaragtay ama jidhka la mariyo ama dharka la mariyo dee inta badanna waxyaalo dufane bay ahaan jirta iminka cadarada la ismariyo o kale waa dee dufan bay u badan cadar dufane weeyaan waaga hore marka da inta badan saasunbay de ahaanayeen kaasal hadda laisku buufinayo biiftii ma jiri haddaba waa isku wada mid uuna cadarkaa isticmaalkiisa ama kaa laysmarinaya ha noqdo ama kaa laysku buufinaya ha noqdee cadar in jirkii la marsado ama maryihii la marsado lama ogola <clears throat> kuwaas waa kuwan markaa loo la ismariyo lama ogola kuwa daabidka guudna waxa weeyaan baa la yidhi maa yuqsadu bihi iibu aw yadharu yani maa maqsuuduhu iib aw yadharu fiihi qasdu iib wax danta laga yeeshaaba ay tahay uun ududug dan kalaba laga lahayn ama waxyaalo kalena waa loo isticmaalaya laakiin udugana waa wax loola qasto oo maqaasidiisa iyo waxyaalaha markaa bahalkan lagaga intifaaco udug baa ka midahoo udgoonkiisu waa wax la raagsado hadduu noocaa yahay waad iska ilaalinaysa jirhkiina marin maysid dharkiina marin maysid isaguna de axaadiista saxiixa ah ayaa tusisay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ibnu cumar ee ku jiray waxa uu ku lahaa walaa talbasuu shaya min ahiyaabi masahu الzacfaraan wala lwarsu ha xidhanina wax dharkii kamida oo geedkaa zacfaraanka la yidhaha ama warsiga la yidhaha waa laba geedoo midab ahaan loo isticmaalo udug ahaana loo isticmaalo wax kuwaa la mariyey dee w maaragtay eh, la udgooneeye kuwaa lama ogole hamarsanina sidoo kale de waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu arkay nin xarmaday oo jubbad xidhan udugna uu markaa ka soo maarata ka soo udgayo oo cadar ka soo maaratay eh, ka soo bukaacayo nebigu calayhi salaatu wasalaam labadiiba jubbadana iska saar buu yihi khaluuqii ama maarata cadarkii nooca ahaana inaanu markaa sax ahayn in la marsadaa ayuu u tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay markaa culimmadu leeyihiin udugaan la ysmarinaya in la ysmariyaa waa xaaraan halkan musanifku shami buu ka cabiray wayaxrumu calayhi shamu aladhaani almuayaba kolley kan sharaxan aan hayo shamigaa yacni isticmaala buu wuxuu jeedaa isticmaalki nukadka kolley isagana ragga qaar isaguna wuu baraarujinayaaoo tambiiha saasaa dhacday buu halkan shami baa dhacday shuraaxdiisa qaarkoodna may baraarujin dee halkan ujeedada loo jeedana waa isticmaalkii maaha keli ursashadii ma waayo dee kuwan iyaga maqsuudkoodu waxyaalahan cadarkaa ah ee laysmariyo maqsuudkoodu waa in laysmariyo in halkaa iyagoo yaallo la ursado danta laga leeyahay maaha marka dee la marsado ayay markaa lagu intifaacay markaa ta la diidan yahay iyaga waa marsashadii wey in la marsado ama jirkii la marsado ama maryihii la marsado isticmaalka noocaasa la diiday oo lama ogolo waxaa kale oo la diidan yahay waxaa uduga loo isticmaalayo in la cuno oo raashinkii lagu darsado waxaa uduga ah in wax lagu udgooneeyaa ay tahay maqsuudkiisa in raashinkii lagu darsado sida zacfaraanki iyo warsigii wixii lamidka ahaa iyagana lama ogolo markaa ma unaysid raashinkii lagu daray ma unaysid oo de udgoonkaasaa markaa la diidan yahay haddii waxay yidhaahdeen inta badan aan urtiisa la doonina dhadhankiisa maqsuudka uu yahay iminka maalkan qaranfulka ama kan nagu aynu dhagayaraha weyn haylkan dhagayaraha aynu dhahna wuu udgoon yahay laakiin inta badan dee dabta laga leeyay waa dhadhanka oo cuntadiibuu u samaynayaa nako ama dhadhan fiican buu u samaynaya markaa danta waxaa inta badan loo qastaya waa dhadhankee urta maaha marka hadduu noocaasoo kale yahay oo udgoonku aanu ahayn halka loo socdo mushkilad ma laha bay laakiin ka ujeeddadiisuba ay udgoon tahay raaixadiisu ay maqsuuda tahay maqsuudtahay kaa weeyaan kala diidan yahay in qofku eh, uu markaa ama cuno ama raashinkii lagu daray uu cuno waxaa iyaduna meesha imanaysaa shamu rayaaxiin rayxaan sidiisa badan iminka geed yaroo baxo oo ilaa inahan soo gaala oo caleemo yaroo dhudhuuban leh oo marka inta la soo goosto la ursado weeyaan rayxaanku kaasa imka inta badan yidhahdaan laakiin sidaa musanifka iyo ka muuqata in geedkaa iyo kuwa la midka geedaha dhirtaa udgoonee caleentooda la goosto ee urtooda la raadsado dhanba in rayaaxiin la yidhaahdo oo maaragtay rayxaanka ay soo wada gelayaan ayaa cibaarada musanifku ay faa'iideyneysa marka waa dhirtii udgoonaydee la goosanayay ee waxoogaa intaa caleentu ay qoyan tahay urteeda maaragtay lagu intifaacayay iyada de laysmarin maayo ismar ismale il wii waa caleen caleen kuma marayso laakiin iyada waa la qaataayo qofkuu iska yersidanayaayo wuu ursanayaa kolba iyaduna waa mamnuuc oo looma ogola qofkii muxrimka ahaa ibn cabaas radi allahu tacaala canhu can abiih ayaa isagu ogolaaday oo maaratay yashamu lmuxrimu rayxaan yandur fi lmira saasuu yihi laakiin ibnu cumar iyo saxaabo kale iyo jaabir iyo ayaa laga wariyey inay diideen taasaana markaa dee nusuustii u dhowaanayso dee uduggii haddii la diidanaa geedkanna dee ursashadiisu waa maqsuudka laga leelas la sma marinaye isaga in la ursado oo sidaa loo sito ayaa isagana ujeedadiisu ay tahay markaa sidii uduggii kaleba loo diiday ayaa kana loo diidayaa ibnu cumar radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi kariha arayxaan lilmuxrim aarku saasuu tilmaamaya imaam maalik raximah اllahu tacaala ayaa can naafic can ibni cumar sanad saxiixa anahu kariha arayxaana lilmuxrim wuu u karaahiyeystay wuu u nacay jaabir ibni cabdilaahi isagana waxaa isagana uu shaafici raximah اllahu tacaala ka warinayaa anahu su'ila ayashamu lmuxrimu arayxaana wاduhna wاiiba qaala laa ma ursanayaayo maaragtay rayxaanka iyo waxyaalahaasi may ayuu yihi markaa jaabir bni cabdillaahi radia allahu tacaala canhu wa an abiih geedahan markaa ubaxa aayadda udgoon inagu ma kala naqaano ubax innaga waa inoo ubax laakiin de wax magacyo kala wada leeyi yaasimiin hablaha baxnaaba inagu laakiin yaasimiin waa ubax ubax geed wey wardiguna ubaxyadoo dhan wardi waa la yidhaahdaa laakiin nooc gaara ayuu ku caanbaxay oo isaguna udgoon naylowfarkan iyo banafsajkan iyo waxaa uu sheegayaana waa wada noocyadaasi waa wada ubaxyo gaaro waa inta badan cadaradan waxaa laga sameeyaaba waa ubaxyada marka ubaxyadii baa kala duduwan kalaradoodu way kala duduwan yihiin naylowfarkan oo kale isagu biyahaabuu ka dhex inta badan biyaha ayuu ka dhexbaaa marka alaamo yaroo dhoodhooban ayuu leeyahay brefsajkuna isaguna waa iska caan de imikana baalkan dee internetkii baaba wax badan sahlayo mid kasta qofku wuu arki karayaa wuu arki karaya sawirkiisa iyo siduu egyahay iyo macluumaadkiisa wuu heli karaya lakiin af soomaali de soomaali ubax waa ubax wax maaragtay kala baxbaxsani ma jiro marka dee naylofarkana ilan carabtuba magacii ay ku maqleen bay weli bixiya naylofartani af carabi may ahayn naylofarkana naylofar umaynu ohanayn benefsajkana benefsaj umaynu ohanayn yaasimiinka laftiisana yaasimiin umaynu ohanayn zacfaraankana de kolkeena horeba zacfaraan baynu odhan jir wuxuu musanifku sheegay arayxaan alfarisi magac kalena wuu leeyaho imaam nawi isagu daymuraan buu ku sheegay addaymuraan isnawina wuxuu yihi mayana waa dawmuran kaa saacaana buu l wow la akriy adawmuran adawmaran miimkana la fatxiyuu leeyahy calaa kulli xaal isaguna waa uun ubaxyada ama geedahaasi maaragtay mid kamida laakiin isaga sida muuqata uduka raadintiisa ayaan sida kuwa hore ahayn marka culamada qaarna waxay leeyihiin isagu maqsuud ma aha urtiisii hayska iska banaanaado qolyaha qaarna waxay leeyiin me isagaba wuu udgoon yahay oo sida kuwan kaleba udug ahaan loogu raadsado ayaa udug ahaan loogu raadsadaa saasaabay rajaxayaan waa rayxaan markaa dee farisi aggaa faris markaa eraan iyo dhulkaasi laga isticmaali jiray wuxuu ihi musanifku fain istacmala shaya min dalika lazimathu lfidya waxyaalaha aynu u diidnay de markaa uduga ah haddii uu wax kamida isticmaalo waxaa ku waajibaysa fidyadii waa fidya اlada way inoo iman doontaa in sha allahu tacala markaa looga qiyaas qaadanayaa xalqigii timaxyarashadii ayaa fidyada nasku uu ku yimid waxyaalahan kale maxduuraadka ahna culammadu waa uga qiyaas qaateen wayaxrumu calayhi waxaa markaa qofkii ka xaaraana buu yidhi waa rag iyo an yadhana ra'sahu madaxiisa inuu subko wa lixyatahu iyo garhkiisii waa raggii iyadu fain facala daalika arinkaa hadduu sameeyo lazimathu lfidyatu fidyadii ayaa ku waajibaysa ayb halkana arrin kaluu sheegayaa rag iyo dumarba ay wadaagaan waxa weeyaan dahnu shacari الra'si aw ilixyati in la subkado la dhaashado haddii waxaa la dhaashanaya uu yahay bay leeyihiin wejigii iyo de gacmihii lama diido laakiin timihii madax madaxii iyo garhkii in markaa qofku uu uu subko saliiddii caadiga xataa tu udgoombayaanay ahaani oo inay muayib ahaataa mid markaa la udgoonay inay ahaataa khasab maaha waxa inuu qofku subkado ayaa iyadana aan la ogolayn oo loo diidan yahay iyadu markaa mansuus maaha laakiin culammadu waxay uga qiyaas qaateen waxyaalaha kale ee la diiday sida udugiyo wixii lamidka ahaaba sida loo diidayo bay uga qiyaas qaadaneen axaadiista qaarna way ka way ka fahmayaan sida xadiidkii nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ka hadlayay carafa dadkii taagnaa ee uu ilaahay malaa'igta ugu faanayey wuxuu lahaa unduruu ilaa cibaadii addoommahaygii eega jaa-uunii shuchan qubraa waxay ii yimaadeen iyagoo basaasaysan oo booreysan marka ashca waxaa la yidhaahdaa dee qofka aan timihiisii soo hagaajinin kasoo shaqayn aan soo dhaashanin ayaa la odhanayaa waa ashcas uu basaasaysanyahay marka waa kaa ilaahay subxaanau watacaala saas addoomihiisii ku sheegaya khabar bay sheegeen xadiid odhanaya almuxrimu ashcasu akbar laakiin xadiis ahaan cid soo warisay ma garanayno waxaa un jira ahar cumar bin khaaab radi allahu canhu laga soo wariyey oo kitaab alaahaar laydhaa abu yuusuf ardaygii abu xaniifa uu leeyahay ayaa wuxuu ka warinayaa sheekhiisii abu xaniife ahaa oo isna xamaad ibn abi sulaymaan ka warinaya isna uu ibraahim anakhaci ka warinayo in cumar radi allahu tacaala canhu yihi almuxrimu ashcasu akbaru marka dee sanadkiina inqiaac baa ku jira ruwaadda laftooda waa laga yaabaa in xaggii maaragtay riwaayadooda wax laga sheego marka calaa kuli xaal marfuucna maaha dee cumar radi allahu tacaala canhu ayuu ku jooga marka xadiidka carafo ku soo arooray baa uga dhow laakiin saddex xaaladii unbuu sifaynayaa taxriim ma sheegayo marka qiyaas ayay arintii noqonaysaa in looga qiyaas qaato waxyaalihii kale ee maaragtay de qofku uu isku maaragtay hagaajinayayba waata loo diiday inuu cidiyo iska xiiro inuu maarata timihii la iska xiiri jiray iska xiiro eh, hadday kuwa hoose tahay iyo hadday kuwa kalaakilada tahay iyo haddii ay timihii caadiga tahay marka dee qofkii xoogaa nimcaysigii inuu iska raaxaysto raaxaysigii baa loo diidan yahay marka tanna bay yidhahdeen dhaashigana dee tarafuhaasuu noqonaya iska raaxaysigaasi ayuu kamid yahay marka isagiina halkaasaa markaa qiyaaskaasi kasoo gelayaayo waa la diidayaa markaa dahnigi looma ogola rag iyo dumar toona waxaan la ogol markaa waa timaha madaxa iyo kuwa garhka timihii kale ee jirku ku yaalay iyagu iska caadi baa la yidhio dee loogama baran in lagu maaratay tarafuha ama lagu raaxaysto subkidooda iyo ka shaqayntooda marka haddii maarata meel kale soog iska mariy ama waxba iyadu mushkilad ma laha baa la yidhi oo mamnuuc ma noqonayso wayaxrumu calayhi an yadhana ra'sahu wa lixyatahu fain facala daalika hadduu sidaa sameeyo lazimathu lfidyatu fidyadii baa ku waajibaysa kole nushadeeda ka dhacsan tahay laakiin kitaabka ayay ka mid tahay waxaan looga qiyaas qaadan dee waxyaalihii kale muxaramaadka ahaaba halkii looga qiyaas qaatay oo xalqu shacarka fidyadii kusoo aroortee wayaxrumu calayhi waxaa ka xaaraan ah taqliimu اladfaar wa xalqu shacar timaha inuu iska xiiro fain facala daalika hadduu labadaas mid ahaan sameeyo lazimathu lfidyatu fidyadii way ku waajibaysaa qofkii muxrimka ahaa looma ogola inuu timaha iska xiiro walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilah ilaa iyo hadyigu meeshii uu ku xalaaloobayo la qalayo waa yowmunaxrigiie uu gaadho madaxyadiina ha xiirinaba ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi markaa dee waa madaxii ha xiirina timihii kale oo dhana waa la midbalay oo culammadu way uga qiyaas qaateen oo khilaaf macna leh oo ku jiraa ma jira in timihii kale ay timihii madaxuun la mid yihiin oo sida timihii madaxba loo diiday in timihii kalena loo diidayo waa isku raacsan yihiin culammadu waxaa kaloo culammadu isku raacsan yihiin marka qolyahan daahiriyada eh, laga reebo oo iyagu labadanba diidan timahana timaha madaxa uun maaragtay lagu gaar yeelo odhanaya cidyahana aan ogolayn laakiin dee ummadii ka horeysay ayd moodo inay isku raacsantaho maarata iska ijmaac ay noqonayso in cidyaha layska gulo iyadoon nasba sheegin laakiin timahaasunba iyaguna lamid yihiinoo sidii aan timahaba la isaga xiiraynin ayaan cidiahana la isaga guraynin aaaar saxaabada ridwaanulaahi calayhim iyo dee ka soo aroortay oo arintaa laga fahmayaana way ku jirtaayo iyagoo saxaabadii ka hadlaya qofka hadday cidii ka jabto ma iska tuuraya ma iska goynaya mise iskama goynayo oy leeyihiin wixii jaba waad iska goyn karta ayaa dee lahayaa markaa waxay kutusinaysaa haddii aanay ciddadii jabin de inaan la taabanayn oon loo dhowaanayno qofku aanu cidiyihii iska guraynin marka in ciddiyihii la guro iyadana lama ogola in la xiiro ama kuwii madaxa ha noqdaan ama timayowgii kale ha noqdaane iyadana lama ogola fain facala dalika lasamatu fidya hadduu markaa taa sameeyo dee fidyadii baa waajibayso waa binasi calaa shacri rasi biqiyaasi alaa fii ayri naska ayaa sugay timihii madaxa walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxila faman kaana minkum mariida aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk ay faxalo qabaa qadarandi halkan daahiriye iyo ayru daahiriyaba waa isku waafiqeen taqdiirka la sameeyo faman kaana minkum mariidan kii xanuunsanaya aw bihi adan min ra'sihi ama maaragtay madaxa dhibi ka haysta jir fafidyatu fidya lagu leeyahay faxalaqa deetana timihii iska xiira fafidyatu fidye ayaa lagu leeyahay saas weeyaan marka timihii kale markaa dee kuwa madaxa aan ahayna sidii marka horeba mancintooda looga qiyaas qaatay kuwa madaxa iyuunba halkana looga qiyaas qaadan xaggii fidyada taqliimal afaarkiina waa saasoo kalena isagana waa looga qiyaas qaadan waxaa ay ka waajibaysaa waa markii fidyadan fidyatuladaha ihi waa markii saddex cidiyood uu hal meel ku wada jaro ama saddex timood uu meel ku wada jaro iyo wax ka badan laakiin haddii uu tin keliya gooyo fidyatulada dhamaystirani ma waajibaysa bay leeyihin muddu acaamin mud raashina ayuunbaa tintii ka waajibay iyo ciddidii keliyahay hadduu laba meel ku wada jarana laba mud laba maaragtay koombo oo raashina ayuu ka bixinaya laakiin saddex markuu meel ku wada jaro ayay noqonaysa hadduu xabad meel ku jaro haddana markuu waxoogaa joogay meel kale haddana xabad kale ku jaro markuu haddana meel kale uu tegey haddana xabad kale iska jaro dee walba si gaara ah loo xisaabinayaayo haddaanay marnaba aanay saddex gaarin ilan xiirashadii waa hal mar wada soconaya soo ma markaa markii hal mar la wada gooyo ayaa laleey wax timahaagii kamid aad xiirtay wax timahaagii kamid a ah ayaad xiirtay markaas laakiin xabad u gooyo dee maaragtay mmeeimauiinadebguuy tim waxay noqonayaan markay saddex noqdaan baa layahay arabiga shacar markaasay noqdaan dikale waa shacra iyo shacrataan markii ay jamc gaadhaan saddex markay noqdaan bay shacar noqonayaan cidihiina waa lami wuxuu ihi wayaxrumu calayhi an yusaوija aw yataزawaja wayaxrumu calayhi ninkii waxaa ka xaaraana de dumarkiina waa saasoo kalun iyaga dee yani iyaga laftooduna agga xukunka ka dhalanaya waa kala miduune an yusawijo inuu wax guuriyo weli inuu noqdo laga hadlay marka waa raggii taasi noqonaysa waaya ama uu wakiilba noqdo dee aw yatazawaja ama isagu uu guursado fain facala daalika hadduu sidaa sameeyo falcaqdu baailu fidya ma waajibayse guurkii waxba kama jiraan wa yukrahu lahu waxaa loo karaayaystaa alkhibatu geed fadhiisi ama inuu maarata qof dumara guur kala hadla ama weligeedii guri kala guur kala hadlo washahaadatu cala nikaax inuu markhaati ka noqdo dad isguursanaya isagoo muxrima inuu markhaati ka noqdana iyadana waa la karaahiyaystaa buuli halkana wuxuu kaga hadlayaa markaa maxduur kale oo raggiyo dumarkii ay wadaagayaan waa maxay markaa maxduurkani waa guurkii guurkii lama ogola qofkii muxrimka ahaa inuu guuriye noqdo weli noqdo ama wakiilu noqdo weligii inuu guursado noqdona lama ogola oo wax guursado rag iyo dumarba gabadhiina inay guursato lama ogola ninkiina inuu guursado lama ogola labaduba mamnuuc bay ka yihin xataa wakiil ma noqon karo oo muxuu ahaa kii markaa guursanayay ma soo wakiilan karo ama kii guurinayay ma wakiilan karo laa yankixu lmuxrimu walaa yunkix buu yihi nabigu ala sl laa yankixu walaa yunkix ma guursado qofka muxrimkii mana guuriyo walaa yakhtubu mana khidbooyo ma soo geed fadhiisto qof dumara marka intuu waa nahy oo intaba waa la diiday markaa guurkii hadduu dhaco de ma ansaxay waxaa cumar bn khaaab radia allahu tacaala canhu laga soo guuriyey in loo keenay nin markaa guursaday isagoo muxrima deetana uu nikaaxiisii celiyey cumar radia allahu tacaala canhu yo buriyey ibn ariif almuri la odhanay ayaa markaa warinaya in aabihi uu guursaday qof dumara isagoo xarman deetana cumar radi allahu tacala canhu nikaaxi ama guurkii uu markaa celiyey oo guur aan ansixin uu ka soo qaaday markaa mamnuuc weey ma ansaxayo xadiis baa jira bukhaari iyo muslim iyo ay warinayaan oo tilmaamaya in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu guursaday gabadhii maymuuna iyada oo isagoo nabigu muxrima oo xarman xadiidka ibnu cabaas radi allahu anhu warinaya xagga sanad ahaan dee uu ansaxay oo bukhaari muslim baaba warinaya laakiin waxaa la yidhi ibnu cabaas baa arintan ku khaldamay oo khalad fahmee nebigu calayhi salaatu wasalaam muxrim muu ahayn isagoon markaa muxrim ahayn buu guursaday nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu xalaaloobay ayuu guursaday maymuuna waxaana arintaa ka waramay maymuuno lafteeda waxaa kaloo ka waramay abuu raaficoo u kala dabqaaday u kala maaratay warka u kala qaaday wa kuntu rasuula baynahum markaa ibnu cabaas radia allahu tacaala canhu dee raggana uga fara dhuudhoob maymuuno maarata gabadhii la guursadayba ahay iyo abuu raaficoo hawshaba ku jiray o oday ka aha ayaa dee markaa uga fara ka xog ogaalsan ibnu cabaas radi allahu tacaala canhu labaduna labadubana ay ku khilaafeen haddii warka ibnu cabaas radi allahu tacaala canhu war jira uu noqdo oo aanu saxaabigu ku khaldaminna waxaa lagu xambaaraya nebiga khusuusiyaadkiisa nikaax baabu nikaaxa nebiga khusuusiyaadkiisaa badnaa marka inaga dee hadalkii nagula hadlay xadiidkani waa saxiixu saxiix muslimku ku jira laa yankixu lmuxrim walaa yunkixu saxiixu muslim buu ku sugan yahay oo xadiid saxiixa ah weeye marka kan inagu inagula khitaabay kana ficilkiisiibuu noqonaya ficil iyo qowl hadday iskhilaafaanna dee ficilka waxaa maarata inuu nebiga al khusuusiya ayuu ixtimaalaya in nebigu uu la gaaraya buu qowlka ayaa ka qawisan oo ka xoog badan sidaa daraaddeed xadiidkaasi mucaarid noqon maayo xadiidkani loo daliishanayo masalada khidbada iyo geed fadhiisiga fuqahadu waxay leeyihin iyadu waa karaahiyo xaaraan maaha oo waxaad moodaa inay markaa ka eegeen ana alkhibata wasiilatu inay iyadu wasiilo u tahay wa yuktafaru fi lwasaa'ili maa laa yuktafaru fi lmaqaasid baa dee iyaduna jirta shaygu markuu iyo wasiilo yahay waa fudayd baa gala markaa khibadu dee waa hordhiciya iyadu guurkii maaha markaa waa un la karaahiyeysanaya iyadee noqon mayso taxriim ama xaaraameyn gaari mayso inuu markhaati ka noqdana guurkii oo shuhuud axadu shaahidiin labadii shaahid mid ahaan uu noqdo qofkan muxrimkay iyaduna waa karaahiyo xaaraan maahe waa u karaahiyo dee guurkii isagu shaqo kuma laha laakiin dee goobjoogbuu ka yahay markaa isagu waa loo yar karaahiyeysanayaayo maadaama guurkii aanu ansaxaynin markhaati aan sidii qof markaa isaguna guurkii qeyb ka ahoo kale ayuu u muuqanayaa waa loo karaahiyeysanayaa hadduu markaa yimaadana mid ku dambaabay noqon maayo waaba xaaraana qolaati maadaama aanu nikaaxi la-aantii guntamaynin isna waxa weeyaan ha laga xarimo qolaati wuxuu ihi musanifku wayaxrumu calayhi اljimaacu fi اlfarji wاlmubaasharatu fima duuna اlfarji bishahwati wاlistimnaau fain facala dalika lazimathu اlkafaaratu wuxuu gelayaa maxduur kaleo isaguna mamnuucaho wuxuu yihi wayaxrumu calayhi waxaa ka xaaraana rag iyo dumarkiiba qofkii muxrimka ahaa aljimaacu galmadii fi lfarji xubinka looga tegay qofkii dumar ahayd maal wlmubaasharatu waxa kale oo xaaraan ah in markaa jirhkii istaataabto fii maa duuna alfarji aan markaa ahayn xubinkii taranka bishahwatin si dareen labadii qof ay isu taataabtaan iyadana lama ogolo jirkooda isu taabto wlistibnaau in biyo layska keenana lama ogola fain facala dalika hadduu qofkii waxaa sameeyo lazimathu kafaaratu kafaara ayaa ka waajibaysa jimaaci waa xaaraan faman farada fiihina alxaja falaa rafaha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji waa ka ilaahay yihi qofkii markaa xaj xidha bilihii xajka dhexdooda rafa looma ogola rafaku waa jimaaci bal oo daaadii kale uxila lakum laylata siyaami alrafasu ilaa nisaa'ikum oo ijmaaca ibn cabaas baa halkana ku fasiray faman farada fiina alxaja falaa rafatha qaala ibn cabaas alrafathu ljimac markaa xaaraan wey siday noo iman doonta xajka iyo cumraduna way ku burayaan laakiin xajku wakti gaara ayuu ku buraya jimaaci markaa saasuu xaaraan u yahay sidoo kale taataabashadii kale iyo xataa hadalkii dareenka lahaa lama ogolo ee ninka iyo xaaskiisa dhex mari haddii ay waxaas ay dhacaan kafaaraha ka waajibaysa kafaaraduna fidyatuladiha aynu soo marnay ayay noqonaysa haddii jimaac dhacana iyadana kafaaraha ka waajibi lakiin kafaaradiisu isaga way kala duwanta marna neef neefgeelaa waajibi doona marna fidyatuladihi ayuunbaa waajibayo hadduu jimaacu mufsid yahay sida inoo iman doonta waxaa ka waajibaya neef geelaa ka waajibaya hadduu ajkii fasaadinaya ama cumradii fasaadinayo neef geelaa ka waajibaya haddaanu mufsid ahay wax fasaadinayna dee maxduuraadkii kale ayuu la mid noqonayaayo fidyatuladihi baa ka waajibaysa inuu qofkii biyo iska keeno waa saas oo kale haddii markaa istimnaa uu sameeyo iyadana waxaa ka waajibaya fidyatuladaa ka waajibaysa waana arin xaaraan sideeda horena xaaraan bay u raamka dhexdiisiina xaaraan bay ku noqonaysa wuxuu yihi wayaxrumu caleyhi waxa kaloo ka xaaraana ragiyo iyo dumarba weey aلصayd اlma'kuulu ugaadhii la cunayey wamaa tawalada min ma'kuulin wagayrihi iyo wixii ka dhasha wax la cuno iyo wax aan la cunin fain maata hadduu ku geeriyoodo fii yadihi gacantiisa aw atlafahu ama uu isagu baabi'iyuu dilo low atlafa juz منه minhu ama wax ka mida uu markaa jaro lazimahu ljazaau abaalgudbaa inuu ka bixiyo ayaa ka waajibaya wayaxrumu calayhi waxaa ka xaaraana laxmu maa siida lahu waxaan loo soo ugaarhsaday hilibkiisii awacaana calaa dabxihi ama uu isagu qeyb ka ahaa gowriciisu markaa kaalmo iyo gacan ku lahaa aw kaana lahu aharun ama si uu saamayn iyo raadu ugu lahaa fii dabxihi gowriciisa wain dabaxa sayda ka xaaraana akluhu inuu cuno wahal yaxrumu ala gayrihi dadki kala miyay cuni karaan mise iyagana waa ka xaaraan fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan walaa yamliku sayda ugaadhaa maaragtay ku hanti ku hanan maayo qofku bilbayci iib hadduu iibsado walhibati hibo haddii loo hibeeyo kuma yeelanayo qofkii muxrimka ahaa ugaadhiyo saa ku yeelan maayo wahal yamlikuhu bilirsi hadduu dhaxla ka waran dhaxalkii ma ku yeelanayaayo haddii maaragtay isagoo muxrima qofkii u dhaxli lahaa dhinto waxay u ka dhintayna ay ugaadhi ku jirtay ugaadhaa dhaxalkii maarata ma ku yeelanaya isagii ma yeelanaya faqad qiila waxaa la yidhi anahu inahu yemliku wuu yeelanayaa wa qiila waxaa la yidhi laa yemliku mee yeelan maayo wain kaana fii milkihi saydun haddii uu markaa ugaarh leeyahay intii aanu xarmanba ugaarh buu lahaa fa axrama markaasuu xarmaday zaala milkuhu canhu hantidii maarata lahaanshihii u lahaa meesha way ka baxaysaa fii axadi اlqowleyni labada qowl mid ahaa siduu leeyahay duuna alaakhari ka kale may buu yidhi halkanna sheekhu wuxuu kaga waramayaa maxduur kale oo waa asayd waa ogaadhi yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum اllahu bishayin min asaydi tanaaluhu aydiikum warimaaxukum liyaclam allahu man yakhaafuhu bilgeyb faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabu aliim yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xur imtixaan baa laydinka qaadayaabaa wax ugaadha ku saabsan baa laydinku itixaamay talow muxuu noqon aayaddii ka dambeysay baa sheegtay weliba aayadda hore way adkaysa arrintu layabluwannakum allahu bishayin min asaydi tanaaluhu aydiikum warimaaxukum ugaal aad gaari karaysaanoo aan idinka fogeyn baa ilaahay idinku itixaam qofka ku xadgudbo oo markaa eh, u baxsadana cadaab daran buu yeelanayaaba ilaahay kadibaa deetna layidhi laa taqtulu sayda wa antum xurum ugaadhii ha dilina idinkoo xarman haddaba ma ugaan oo dhanba may madhabku wuxuu leeya waa ugaadhii makuulka ahayd waa wixii makuulka ah waxa aan makuulka ahayn ee aan la cunayni de isagu meesha soo geli maayo aayadu waxay ka hadlayaan wax ixraamkii ku xaaraan wax ixraamkii ku xaaraamoobay ayay ka hadlayaan de ta aan la cunayni marka horeba sideedaba xaaraan bay u ahayd markaa kuwaas meesha ma soo gelayaan waxa soo gelaya waxa weeye yani sida aayadaha ba laga dhadhansanayo uxila lakum sayd اlbaxri waطcaamuhu mataac lakum lisayaara waxurima calaykum sayd اlberi maa dumtum xuruman intaad xarman tihiin de markaa inta la xarman yahay u xaaraana ayay aayaddu sheegaysa marka wuxuu noqonayaa unkaas ugaadhii marka hore xalaasha ahay marka haddaba wixii ugaar ahaa ee aan duurjoog ahay aan ahayn qulquljoog ee duurjoogta ahay weeyaan horta waxaa laga hadlay wixii la dhaqanaya dadku ay dhaqanayeen sida bahiimatul ancaamki iyo digaaggii iyo wixii lamidka ahaa iyagu meeshan soo geli maayaan waxaa xaaraanta wixii ugaar ah ee duurjooga laba waa inuu yahay wax la cuno wixii aan la cunayn iyaguna meesha ma soo gelayaan kaas markaa waa xaaraan inuu qofkii u bambaxo oo uu markaa xataa inuu eryado looma ogolo inuu qof tuso ah, alkaas waa kaas mid markaa hadda ugaarhsanaya inuu tuso looma ogola inuu midida u dhiibo du gowracan looma ogola inuu warankii iyo wixii uu ku ridi lahaa uu siiyo nay waxaasoo dhan looma ogola tacaruq yaxrumu calayhi sayd اlmaakuul yani tacaruda lahu in loo banbaxaba lama ogola waxaa kale oo soo raacaya maa tawallada min ma'kuulin wagayrihi ku la cuno iyo ku aan la cunin wixii ay iska dhalaan xayawaan la cunayey iyo xayawaan aan la cunayni wixii ay iska dhalaan iyagana loo dhowaan maayo mamnuuc bay noqonayaan oo iyagu dee ugaadhay xalaasha ahayd kuma jiraan wax inoo xalaala iyo waxaan xalaal inoo ahayn waxay iska dhaleen horta xaaraan buu inaga noqonayaaba dee sidiisaba haddana waxaa la yidhi qofkii muxrimka ah hadduu dilo sidii qof ugaan xalaalo dilay oo kalu noqonay maxaa see loo yeelay waxaa la yidhi labada baaba ixtiyaadkaa la qaadanaya sida ammaanka badan ilaan waxaan xalaal iyo xaaraan baa iska dhalay markaa waxaa dhici karaysa in dhinacii kii xalaasha ay xoog marka marka xaggii cunitaanka ay noqoto waxaynu leenahay waxaa kuu nabad gashan inaanad isku cunin ilan waxaan aabbe xaaraanuu leeya ama hooye xaaraanuu leeya ha isugu dhowaan ixtiyaadkii waa sida haddaad muxrim ahaydoo dishayna iyadana ixtiyaadkii waxa weeye waxani neef xalaalana uu ka soo jeedaay armaa lagu raaca iyadana jizy fidyadiiiska ba ha isugu dhowaan haddaad muxrim marka waa camala bilixtiyaai fi lbaabeyn labada baabba ixtiyaadkiibaa loo qaatayo isagu xalaal inooma aho inaynu cunno haddaynan muxrimiin ahayn xataa laynooma ogola haddana inagoo muxrimiin haddaynu dillo wixii xalaasha ahaa baa la raacinaya oo jaanibkaa ayaa la xoog yeelayaa lilixtiyaadkaa waaya wuxuu haddaba sheekhu yidhi haddii fain maata fii yadi hadduu qabsado ugaadhig ugaa buu qabsan ama horaabuu haysto wuu iska sii haysta sida inoo iman doonta muctamadkuu noqon doono si alluwa isaga dhintay markaa isagii oo aan sii dayn ama waaba loo dhiibo waa lagu ammaanaystay oo yahay baa lagu yiri isagoo muxrim ammaan ahaan buu hays u hay markaasuu ku dhintay si allu isaga dhintay waxaa laga doonayaa abaalmarintii maarata jaziy waxaa laga doonaya kafaarada faman qatalahu minkum mutacamidan fajazaau milu maa qatala min annacam inaad sii daysay adigu ama ad ninka talaadid ma qabanayo shaqo kuma lihi ma dhowaanayo hadduu dilana waa la mid haddaad adigiiba gowracdo iyaduna waa lamid lakin wuxuu la dheeryahay iminka markaa aad adigu gowracday kii lahaana dee waad u magdhabaysa ile nin baa kuu dhiibtay wadiicaan amaan ahaan buu dhiibtay markaasaad gawracdood dishay jazihii ilaahay kugu waajibiyey waa lagaa doonaya oo de ugaar baad dishay oo tii xaramka waad bixinaysa dee nina neefkiisii baa dishay ninkaa neefkiisiina w bakti buu noqonayaa sida inoo iman doonto isagiina dee waxa weeyaan magdhabood markaa laba jeer baad magdhabaysa haddii uu qeyb kamida dilo lugta ka jaro ama wax lamida uu sameeyo waa saasoo kale abaal waa laga doonaya jazihi waa laga doonaya inuu jazihii sayid kaa bixiyo ayaa laga doonayaa xataa kii ama dheg ka jaray ama il ka riday ama lug ka gooye waa saas wuxuu ihi sheekhu haddaba ugaadhi horta waa xaaraano dee mana cuni kartid aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam intuba way sheegeen waxa kaloo aanad cuni karin kii adiga dartaa soo ugaadhay loo soo ugaadhsaday nin baa ku arkay adigoo iska yar gaajaysan wax iska yar baahano wallahi ad nimankan kusoo riyeysid wuu sugiyo waa u soo dilay adnaba xerin baad adiga dartaaba u soo dilay ma cuni kartid xaaraan buu kaayey oo xadiid imaamu shaafici ay warinayaan ayaa wuxuu tilmaamayaa saydu اlbari lakum xalaalu maa lam tasiiduuhu aw yusad lakum ugaadha berigu waa idiin xalaal dabcan ugaadhas waa ugaadhii beriga ahayd ila aayadda qur-ankaa sheegtay tii badda waa caadi kalluunkii dad badda ku safrayso adigoo muxrima waad iskala soo baxaysaa kalluunkii laakiin waa tii beriga ku noolay haddaba ugaadhii berigu waa idiin xalaal buu yihi haddaydaan idinku ugaadhsan ama aan laydin soo ugaadhsan haddii waad si alla u niman iyagu ugaadhsadayoo iska cunaya ugaadh aad u timaado adna muxrim baata iyaguna lafahooda lafahoodii muxrimiin maaha lafahooda u soo qashay de waad iskala cunaysa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid qolo saxaabadii kamid ahoo saxaabigii abu qataada oon isagu muxrim ahayn baa wuxuu arkay biciid ama eh, wuxuu arkay mayna dameer farow wuu soo dilay kolkuu soo dilay bay deetana raggii la cuneen iyagu muxrimiin bay ahayn isaguna muxrim muu ahayn kolkay wax ka cuneen bay istareemeen mars wallahi inagoo muxrimiina ayaynu ugaar cunnay waar bal nebigii inoo geeyey nebigiiba alayhi salaatu wasalaam u tegeen markaayo isku dariiq may ahayne isagu xaggan madiino ka soo xidhay aggaa soo maray abu qataade iyo gruub kalena xaggan intay soo mareen bay raabab kasoo juxfo ka soo xidhinayeen oo xaggan iyagu soo mareen deetana rasuulkii bay la kulmeen calayhi salaatu wasalaam iyagoo markaa intii sita intii ay iska dhigeen markaasay rasuulkii madnasa u warrameen arrinkii deetana wuxuu ku yidhi hal amar hal minkum axadu amarahu an yaxmila calay alay calayha ma waxaa idinka mid ahaa qof diray abu qataade cid idinka idinka mid miyaa raggiina muxrimiinta ama ma u tilmaantay markaasay yidhaahdeen may deetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kol haddaydaan farinna una tilmaamin dee waxa weeye kulu maa baqiya min laxmiha inta ka hadhay hilibkeeda iska cuna buu yii nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayad kalena waxa buu yidhi hal macakum minhu shayun war hadda wax ma ka haysaan markaasay yihahdeen haa rasuulki ilaahay dee tale waaban u dhiibay buu leeyahay abu qataada radi allahu canhuyo waxaan u dhiibay buu yii cadudi iyaan u dhiibay buu yiio halkaa jeedi markaasuu nebigu goostay buu i wax ka cunay wuxuu saa u si uu ugu caddeeyo inaan wax harajoho ku jiraa isaga laftiisu waa muxrimo la soco madiino ka soo xidhay isagu isaga laftiisu waa muxrim wuu cunay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkuna saxiixaynka ayuu ku sugay marka idan haddii eh, aad adigu qayb ka ahayd hataad ataa midida udhiibtay ood aalada lagu qb amaad waranka udhiibtay ama aad tusisay ama adiga daraadaa soo ugaarsaday ma cunaysid oo uma dhawaanaysid si uun haddaad saamayn ugu lahayd aw kaana lahu aharun fii dabci waa kaa koori si uun haddaad raad ugu lahayd uma dhawaanaysid waayahay wuxuu ka hadlay musanifku eh, ninkan muxrimkii wixii isagu uu gowracay ugaadhii uu dilay waa xaaraan isaga xaaraan bay ka tahay oo ma cuni karo marka dadkii kale ma iska cunayaan dadkii kale iyagu aan dilin ama kuwii aan muxrimiintaba ahayn ma cunayaan laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay haayo way cunayaan maxay cunayaan de waxay cunayaan ninkayla waa dhan muslime gaal muu gowricin naafkale sidii sharciga ahayd uu gowracay oo hadduu gacanta ku hayana uu bireeyey haddii kalena de maarata warankii lagu ugaadhsanay uu ku ugaadhsaday qof muslinaa bireeye qof muslini wuxuu bireeyey dee waa la cuni jiray isagunbaa muxribnimadiisani ay ku gaar tahay dadka kale way iska cunayaan ayuu qowley laakiin qowlka muctamadkaa madaahibtuna ay taqriiban isku raacsantahay madaahibtii kalena ay maarata leedahay waa inuu waxaan ummadii o dhan xaaraanka waxan waa bakti waa sidii baktiga loo dhowaan maayo meyte weey maxaa yeelay sababta loo xarimayo qofkan looga xarimay maxay ahayd waa sifo iyo tilmaan isagu uu leeyahay sowma dee wuxuu la mid yahay majuusigii iyo mushrigii kale wuxuu qalibay maynaan cuni jirin hadduu sidii caadiga ahaad u gowraco uu bisinka xataa u qabto majuusigii wixii uu gowracay maynaan cunayn limaada lisifatin fii waxaani waa naafkii sidii loo gowracayna wuu u gowracay laakiin sifo isaga ku jirtaa laynoogu diiday ayaa maarata waa lagu diidaa markaa bakti buu noqonaya kana maanta sifo isaga uu ku sifaysan yahay oo xarmashadana ayaa loo diiday marka mar hadii sifatun fi eh, daabix sifo daabixa ku sugan daraadeed hadii isagii loogu diiday dadkii kalena lamid bay noqonayaano bakti buu noqonayaa waxaasi cidi u dhowaan mayso waay wuxuu haddana musanifku uu ka hadlay ugaadhi ma la yeelan karaa iyadoo muxrim la yahay adigoo muxrima ugaadh ma yeelan kartid haddii maaragtay caqdi aada ku maaratay milkiyeyso sida inaad iibsato in lagu siiyood aqbasho iyo wax lamida kuma yeelan kartid ugaan adigoo muxrima maxaa yeele waaba diiday laakiin dhaxalkii ka war aabbihii ugaar badan leh ayaa dhintay isagoo muxrima te ugaa dhib badnayd dhaxalkii bay ka mid tahay dadkii kale iyagu muxrimiin maahe kii muxrimka ahaa dee dhaxalkiina ilawaakan uu soo gelayaay ma yeelanayaa qeybtiisa ugaadhaa ma ka yeelanaya mise waxba ka yeelan maayo laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay waa ka muctamadke uu yeelanaya uu yeelanaya iyadu iibkii la mid maaha waxna wax qasaba ilan markuu sidaa qofku u dhinto xoolihii isla markiiba ikhtiyaar la'aan ayay dadkii dhexlayaashaha yeelanayaan wax iyaga la dooransiinayo war miyaa doonaysaa mise ma doonaysida maaha markiiba si automatic ah xoolahaagii bay noqonayaan haddaad iska dayn dadka kale u hibeynayso dee bay noqonaysaa ood leedahay anu dhaxal walaalahay iska qaybsadaan yacni anigaa u hibeeyey weeye intayda waa ilaa xoolahaagii bay noqdeen marka qowlka muctamadkii wuxuu leeyahay waxaan doo wax qasabe oo qofkii de khasab milkigiisa kusoo gelaye wuu yeelanayaa qeybtiisii isagaale laakiin waxa ku waajiba sida ugu dhaqsaa badan usii daayo intiisa inuu si deg dega usii daayo oo markaa duurka lagu sii ayaa waajiba laakiin isagaa yeesha qowlka kalena wuxuu leeyay maba yeelanayaba oo sidii aanu iibkii wixii lamidkaba ugu yeelanaynin ayaanu kana ugu yeelanayn laakiin waxaa lagu kala farqiyey arrintani arrin ikhtiyaariyaanay ahay waxaa kaloo musanifku ku khatimay sayidkaasi haddii qofku ugaar uu lahaa markiisa hore kadibna uu xarmado uu xidho xaj ama cumro ugaadhii uu lahaa ma sidii buu u leeyahay mise milkigiisa way ka baxayaan waa inuu faraha ka qaadu sii daayo laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay mee milkigiisii baaqi buu ahaanaya milkigiisii sidii buu baaqi u ahaanayaa oo maxaa dhacay de waxay la mid tahay guurkiisii hore isagoo reerle hadduu xarmado guurkii miyuu meesha ka baxaya guur cusubun baa la diidayaa soo ma guurkii hore meesha kama baxay ugaadhina waa saasoo kale oo ugaadhii hore ee u lahaa meesha kama baxaysa ugaar cusub ayuun baa la diidan yahay buu qowli ka muctamadkahi laakiin wuxuu yidhi may ugaadhiisii horena milkigiisuu ka baxaya waana inuu sida ugu dhaqsaha badan u sii daayo faraha oo duurka lagu sii oo maxay saa waxay yidhaahdeen sow ugaadhi lama diidin haa dee ugaadhi la diiday maxduur inuu yahayo muxaram muxaramaatulixraamkii uu ka mid yahay ba laga fahmay muxaramaatul-ixraamka wixii aada hore ugu sii jirtay markaad xidhato inaad ka baxdid baa la doonaya haddaad dhar xidhnayd oo deetana aad xarmato maxaynu lahay sida ugu dhaqsaha badan degdeg u siib soo maha madaxu hadduu kuu qarsoonaa aad xarmato degdeg uga baxbaa la odhanaya wahaakada marka waxay yidhaahdeen guurku isaguu ka duwan yahayoo guurku sidiisaaba dee lidawaab inuu joogto ahaada isaga loogu talagala laakiin waxyaalahan kale xidhashada iyo lahaanshaha iyo waxaani maalku de marna uu kusoo gelaya marna uu kaa baxaya laakiin de guurku wa joogta xaalad iyo duruuf adag oo timaado mooyaane inta badan guurku wa markaa meesha ka baxa ma looga qiyaas qaadan kari maaye ugaadhi waxay raacaysaa dharkiiyo wixii lamidka ahaye sida degdegaa loo sii daynayey ayay raacaysaa waa in markaa faraha laga qaado oo aanu qofku sii haysanba kaasaa markaa muctamada wuxu uhi wain ixtaaja ila lubsi lixarin aw bardin aw ila iibi aw ila alxalqi limaradin aw ilaa dabxi sadri lmajaacati jaaza lahu dalika wacalayhi lkafaaratu wuxuu yihi wain ixtaaj hadduu u baahdo ila lubsi inuu dharkii xidho lixarin kulayl daraadi aw bardin ama qabow jira aw ila iibi ama u cadarkii u baahdo aw ila alxalqi ama u baahdo inuu timi iska xiiro limaradin xanuun jira daraadi aw ilaa dabxi saydi inuu ugaadhi gowraco hadduu u baahdo lilmajaacati macaluul iyo gaajo jirta daraaddeed jaaza lahu daalika de arrintu way u bannaan tahay oo dee baahi baa keentay wuu dhexmooday dhar ma haysto wuxuu haystaa maarata waaan koor kooryo waxbuu u baahan yahay wax kaluu isku dada ma hayo koorkiibuu da xidhanaya ila dhaxan isku dil la odhan maayo haduu gubto oo kulayl meesha imaado oo u baahdo markaa inuu eh, waxyaalo de madaxii uu wax ku asturo mcadaada iskaga qariyo de waa la odhanaya uu iska xihanaya waa loo ogolaanaya inuu timihii iska xiiru u baahdo xanuun baa ku dhacay uu iska xiiraya eh, ugaadhiibuu u baahday inuu dilo wuu dilaya oo wuu cunaya laakiin markaa dembigii meeshuu ka baxaya ma dembaabay laakiin wa calayhi lkafaara waxaasoo dhan wuxuu ka bixinaya kafaaradeedi mid walba ka bixinaya maxaa yeelay waa ka ilahay qur-aanka ku sheegay faman kaana minkum maridan kii xanuunsanaya aw bihii adan min ra'si ama madaxa maaratay dhibaata ay kaga sugan tahay ee timihii xiira dee fidyadii baa laga doonaya waa ta layidhi isagoo xanuunsanaya sidaa layidhi kuwanna waa la mid wain saala calayhi saydun buu yidhi haddii ugaadhi ay soo weerarto jaaza lahu qatluhu waxa u banaan inuu dilo lidafci si uu isaga markaa difaaco walaa jazaa caleyh waxbana laguma leh ugaar baa kugu soo weerarta deeraaba kusoo weerartay ama garanugiy wax lamida de waad iska celinaysa iska celintiibay ku dhimatay de waxba laguguma laha maxaa yeele iyadaa horor ahaydoo adigu naftaadii unbaa difaacaysa qofkii muslimkaabaa lagu yih adaad adigoo difaacaya uu sidaa ku dhinto waxba lagaa weydiin maayo markaa maogaar baa lagu weydiin maayo w wain iftarasha jaraadu fii ariiqihi haddii uu goglado buu yidhi jaraadku ama ayux wadadii uu qofku mari lahaa faqatalahu uu dilo de ku joogjoogsaday lagu soconayaa waddadii fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan ayax ayaa de waa kan aragtaynu meelunbuu ku degaa dam waddadii la maray meel kaloo la maraaba ma jirto markaad socoto markaa maxaa samaynaysaa de waad ku joogjoogsanaysa way kuu bannaanta inaad ku joogjoogsato laakiin ma lagugu yeelanayaa diy ma lagugu yeel mise yeelan maayo ayaa khilaafka ku jira marka qowl wuxuu leeyahay waa lagugu yeelanaya maxaa yeelay dee adigu adigaa socday isagu kumuu soo doonan ayux ayux halkaasu iska fadhiistay adigaa dul socday isagu kumuu soo socday markaa iska bix muctamadku laakiin wuxuu leeyahy may ariiqan adigaa xaq ulahaa inaad barto meeshiina isagaa ku degay adigu xaqaagiibaad qaadanaysa nin xaqiisii gudanayo inuu jidkaa mara xaq uleh ayaad ahayd isagiibaa kuu banayn waayay ma oo meel baad ka marta aad weyday waxba laguguma le saasa muctamadku wain nabatat fii caynihi shacratun qofka haddii ay maarata ishiisii tini ku baxdo oo de markaa ay dhibayso de ka arkilaya ama ishii gelayso faqalacahaa uu iska jaro lam yalzamu shay waba laguma le maxaa yeelay dee iyada xadkeedii soo dhaafto hadday baashu xadkeedii soo dhaafto ay dhibaato wado waxay la mid tahay horarkaasay la mid tahay ugaadhaa horarkaabay maxaa taa kuula mida waxaa la ciddadii jabtay ee dee tana waxa wey ku dhibaysa idana waad intaayaba hadduu qofku iscadriyo aw labisa ama uu dharkii loo diidanaa xidho aw idahana ama uu naasiyan isagoo is-ilowsan lam talzamhu kafaaratu kafaara lagumale aarkimayse wain qatala sayd hadduu sawgaadha dilo aw xalaqa shacr ama uu timi aw qallama dufra ama uu iska guro naasiyan isagoo is-ilowsan lazimathu kafaara kafaara lagu le oo fiirso fuqaadu saa u kala duwayaan waxaa lagu yidhi kii iscadriyey ama dharkii xidhay ama madaxa qarsadayna ku daro madaxa marka labisaday soo gelaysa iyaduna dharkiibuu xidhay ama madaxiibuu qarsado waa lubsi la diidana ama wuu subkadayba waanu is ilowsana markaasuu xasuustay inuu muxrim aha waxba lagumale mana dembaabi fidyana lagumale laakiin hadduu isagoo is ilowsan inuu yahay uu ugaar dilo ama uu timaha iska xiiro ama ciddiha iska guro waanu ilowsan yahay muu dembaabi laakiin fidyadii waa lagu leeyahay maxaa loo kala qaaday saddexdan iyo saddexdan halkaa iyo halkan waa kala qaaday waxaa loo kala qaadayaa waxaa la yidhi saddexdan dambe waa baabi'in waxbaad baabi'isa xoole aad kuwaagii moodaysa haddaad baabi'isa maan lagu qabsanayn waar maan garanayn de maan garanayn miyay soconaysa waad waxbaad baabi'isa ku celin karay kuma celin karaysa laakiin dharkii aad xertay waad iska dhigi madaxii baad qarsa waad iska ridi cadarbaas baad iska baabi'in laakiin timihii aad jartay soo celin ma soo celin karaysi wabaad baabiisay ammaano timaa waaa layii intaad muxrimka tahay timahana waa ammaano xataa waa kuwa kale maarata jaray ka ilaaliso sidii aad ammaanada u ilaalin jirtay baa lagaa doonay markaa de ammaanadii way baaba'day ood baabiisa adigaana baabi'iyey fidyadii waa lagu leey dembigunbaa kaa dhacaya laakiin kafaaradii waa lagugu yeelanaya wa qiila la yimi ui fi lxalqi maya timaxeerashada iyo wataqliimi cidiyagoynta qowlun aakharu qowl kalaa ku suganoo annahu laa yalzamu in aanay markaa waxba lagu lahayn ah qowl baa odhanaya timaxiirista iyo iyo cidiyagoynta halka horaa la raaciy lakiin waa daciif e, ugaadhaa la raacinaya marka ugaadhi iyada qowl kaleba kuma jirabaa markaa meeshii kaaga soo baxaysa hadda aayadda qur-aanka waxay tihi faman qatalahu minkum mutacamidan mutacamidan bay aayaddi leeda fuqahadiina maxay leeyihin adigoo mutacamida ama aan mutacamidba ahayn haddaba fuqahadani qur-aanka say wax leeyihin ilaahay baaba yidhi kii dilay u kasay baa lagu leeyahay kan aan u kasinta inaan lagu lahayn ba aayadda ka soo baxaysa fuqahadu halkay wax ka qaadanayaan maya fuqahadu raximahumullah hal nasma wax badan bay isu geynayaan marka eh, waan isku raacsan madaahibta dhan isku raacsan daahiriye iyo unbaa aaragtay iyagu daahir hod ku dhegey laakiin waxaa laleeyahay waxaan waa baabudamaan baabudamaan looma eego tacamud iyo hayru tacamud aayaddana waxaweyaan jalwan cala alghaalib oo de aggi dembigana way ka hadlaysaa aayaddu marka dembigii waa qofkii mutacamid ahaa laakiin jazaha iyo magdhowgu mutacamid iyo hayru mutacamidba waa lagu leeyahay wuxuu yihi wain jaamaca hadduu haddaba galmo sameeyo naasiyan isagiioo is-ilowsan qofkii muxrimka ah fa fiihi qowlan laba qowl baa ku sugan asaxumaa kooda xooga badani annahu laa talzamuhu lkafaara waa inaan waxba lagu lahayn haduu jimaac la yimaado isagiioo is-ilowsan inuu muxrimba yahayba kii jaahilka ahaa in waxaan xaaraan yahay kii jaahilka waa lamide laba qowl baa kusoo qawlu wuxuu leey waa lagu leeyahay waxaa la ilxaaqinayaa waxaa la haleeshinayaa qolyaha ugaadhii iyo timaxyeelashadii kuwaasaa la raacinaya laakiin sida raja rajaxan waxa wey meeshana qofkan waxba mu oo meesha itlaaf ma jire waxaa la raacinayaa dharxilashadii iyo wixii lamidka ahaa waxba lagumana wain xulia rasuhu waay wain xulia rasuhu haddii madaxiisa la xiiro mukrahan isagoo la qasbayo inta la xidxiay baa laga xiiray aw naaiman ama isagoo hurda ayaa laga xiiray wajabat ilfidyatu fidyadii waxaa lagu yeelanayaa cala alxaaliqi ninkaa timaa xiiray fii axadi alqowleyni labada qowl mid ahaani siduu leeyahay kaasaa lagu leeyahay wa cala almaxluuqi maya waxaa lagu leeyahay ka loo xiiray fi laakhari qowlka kale siduu leeyahay laakiin isagu wuxuu leeyahay wayarjicu biyaa dib buu ugu noqon doonaa cala alxaaliqi kii xiiray adigoo hurdoomaxnimumidi intuu soo timihii kaa xid ama waaba ku xidhxidhayba inta lagu xidha lagaa xir yaa lagu leeyahay horta meesha fidi way waajibaysa qowl wuxuu leeyahay waxaa lagu leeyahay waa ka muctamadka ahe kaa xiiray maxaylinka kale waa macduur cudurdaar buu leeyahay qowlka kale wde isagaa markaa mubaashirkii oo dhibaatada geystay qowlka kalena wuxuu leeya mana maxluuqa lagu le maxaa loogu yeeshay yaa ka faaiidey timihii la xiiray cidda ka faaiiday waa ayo de ninka loo iiray weeyaan ninka loo iiray ka faaiidey markaa kaa faaiidey ayaa de waxa weeyaan bixinaya lakiin markuu bixiyo ilan isagu ku maarata waan wde isagu sameeyey may ahayn wixii uu bixiyey fidyadii uu bixiyey wuxuu dib ugu noqonaya ka qaadanayaa kii markaa xaaliq ahaayo dhibka geystay ayuu dib uga qaadanaya lakiin sharci ahaan horta waa inuu isagu hawshii uu bixiyo fidyadii uu la yimaado marka meesha maxaa kaaga soo baxay haddii adigoo iska fadhiya uu midmaqas kula galo iska daawato oo aanu ku qasbin waala dambaabta adigaana bixinay adigaa lagaa dooni maxaa yeele inaad difaacdood ilaaliso ayaa lagaa dooni wuxuu yihi wayajuusu limarati qofkii dumar ahayd waxaa u banaan imikana axkaamtii dumarka ayuu kusoo khatimay wayajuusu limarati gabadhii waxaa u banaan lubsu qamiisi inay dirac xeato amiis waa maradaa maaragtay de gacmahale marka toob inay xeato iska dhe wasaraawiili sirwaal inay xeato wlkhimaari masarkeedii inay xeato wlkufi khufeynkiiyo sharabaadadii inay xeato wa fii lubsi lqufaazayni galoofiskii waxyaalii gacanta la geshanayay baali gacmaha loogu talagalay inay xidhato iyada qowlaani baa ku sugan wajhay buu qoraya lakin waa qowlaan asaxuhumaa labada qowltooda sixada badani annahu laa yajuusu laha waa inaanu u banaanayn dharkii tollaa iyadu way xidhanaysa laakiin galoofiskaa gacmaha la gashanayo loogu talagalay gacmaha qabowga iyo waxyaalaha ka ilaalinaya iyaga miyay xidhan kartaa waxa ku sugan laba qowl qowl wuxuu leeyahay iska xidhan karaysaa dee sida dharkii kaleba laakiin ka muctamadkii wuxuu leeyahay may xidhan mayso maxaa yeelay de xadiikii w laa tantaqibu lmaratu walaa talbasu lqufaazayn gabadhii iyadu niqaaban mayso ayuu yihi xadiiku sidoo kale qufaazaykiina xian mayso qufaasku baalka gacmaha la gashanayo xadiikii ibn cumar radi allahu tacaala canhuma ayay de ku jirta markaa mamnuuc wey walaa yajuusu laha waxaa kaloonu banaanayn oo niqaabkay xirato wey wax ku dhegan inay ku xidho ayaan loo ogolayn raggii ka warrama raggii iyaga wejiga waa loo ogolay inay iska asturtaan oo maala gu kale wejiga iska saarto loo diidi maayo laakiin dumarkii inay wejiga qariyaan looma ogola markay muxrim yihiino walaa tantaqibu lmar'atu xadiidkaa ibni cumar gabadhii niqaab xidhan mayso ayaa markaa u fain araadat hadday doonto hadaba asatra caninaasi raggii inay iska asturto sadalad calaa wajhiha waxay ku soo daynun wejigeeda maa yasturhu wax asturo walaa yaqacu cala lbashara laakiin aan taabanayn imika kale waaad arkay markaad ajka tagto intay koofiyadan afka dheer soo xidhaan ayaa halkaa ka sii daayeen tamaam wey taasi waa caadi waayo dee niqaab maaha niqaab ay markaa gabadhi xidhan tahay oo ay wejigii ay u xidhay ma aha waa waxay wejigii ku qarisay uunoo ka durugsanoo aan ku dhacaynin wuu iska bannaan yahayo xadiidkii caaisha radi allahu ayaa laga fahmaye ay lahayd marka ay raggu maaragtay nagu soo dhowaadaan sadarat ixdaana jilbaabaha min rasiha calaa wajiha xijaabka ayay saa soo dhaadhicin jireen kolka markaa raggu ay ku soo dhowaadaan faidaa jaawazuuna kashafnaahu weyt markayna dhaafaanna waanu iska faydaynayo waanu iska qaadaynay halkaasuu ku joogi doonaa wsala allah waslama calaa nabiyina maxamedi wallahu aclam